qaraabadaada tolkaaga udig cashiirada alaqrabiina oo dhowaanshaha badan marka nabiga salى اlahu alayhi wasallam inuu ummadoo dhan u digo ilaahay wuu soo diray waana ku waajibiyey qaraabadiisa inuu si gaara ah ugu sii digana alla waa ku waajibiyey aayaddaas markay soo degtay oo ilaah u leeyahay tolkaaga kuu dhow u dig aayaddaas aa nabigu buurta safo korkeeda istaagay markaasuu aad u dhawaaqay markaasuu nabigu aad ugu dhawaaqay wuxuuna ka soo bilaabay qabiilada kore ilaa uu ku keenay gabadhii nabigu dhalay sala allahu calayhi wasalam faadima binti rasuulillaah qaala nabigu wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin quraysh kulankeediio jamaacada iyo kulanka quraysheedo ow kelimatan naxwaha ama kelimadaas kelimad la mid ah oo ku macnaa ayaa nabigu yidhi salى اllahu calayhi wasalam ishtaruu anfusakum nafafyaalkiina gada naftiina gada bukhaariga waxaa ku sugan riwaayad kale ishtaruu anfusakum min allaahi nafafyaalkiina ilaahay ka gada ilaahay ka gada macnaheedu waxay tahay daacada ilaahay dhiiba islaamnimo iyo daacad bixiya naftiina si aad naar uga badbaadidaan idinku waxaad noqotaan mushtarkii nafta qaadanayay waxaad bixidaan saman samanka iyo lacagtaad bixinayan waa daaco daacada ilaahay bixiya oo islaamnimo bixiya si naftiinu naar aad uga badbaadidaan ayagaa dadku markaas mushtariin suuratu tawba laakiin wuxuu sheegayaa dadku baa'iciin inay yihiin allahna mushtari u ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum allaa gatay alle aa mushtarigiiho gatay mu'miniintu waa baa'iciin waa kuwi waxjadaayey ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum nafafyaalkooda alla ka gaday mu'miniinta marka markaas waxaa baa'iciin ah mu'miniinta waxay bixinayaan nafta waxayna qaadanayaan janno xadiidkan laakiin mu'miniintu iyagaa mustadiinoo nafta qaadana waxay bixinayaan daaco daacaaday bixinayaan marka macnaheedu waxay tahay islaamnimo iyo daaco bixiya naftiina si aad u inqaadidaan uga badbaadidaan naarta sidaas wey ishtaruu gada anfusakum nafafyaalkiina min allaahi alla ka gata naftiina alla ka gata oo macnaheed uu yahay anqiduu anfusakum min annaar naftiina naar ka badbaadiya laa uqnii ma difaaci karo canhum xaggiinna min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shayna laa uqnii macnaheedu waxay tahay laa adfacu laa adfacu cankum wey ilaahay xaggiisa wixii inkaga yimaada ama ciqaab adduun ha noqdo ama cadaab aakira ha noqdo idinkama celin karo oo idinkama difaaci karo ee idinka maanta naftiinna gabta oo islaamnimo iyo daaca bixiya si naftiinna naarta aad uga badbaadidaan saasuu nabigu ku yidhi sal allahu alay wasalam laa uqnii ma difaaci karo cankum xaggiinna min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shay shay alla xaggiisa ka ahaaday oo ama ciqaab adduun ah ama cadaab aakira ah aniga idinkama celin karo yaa bani cabdi manaaf uu yihi nabigu sal allahu calayh wasalam reer bani cabdi manaafow waa jufadii gaarkaada nabigu ka dhashay laa uqnii ma difaaci karo cankum xaggiinna min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shayna wax shay ah oo ama ciqaab adduun ah ama cadaab aakira ah oo alla xaggiisa ka yimid idinkama celin karo ee naftiinna ilaahay maanta ka gada yaa cabbaas ibna cabdilmualib cabbaaskii ina cabdilmualib ahaayo waa nabiga adeerkiisa aabbiis la dhasho cabbaasow laa uqnii canka xaggaada kama difaaci karo min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahaaday shay shay shaygii ilaahay kuugu talagala inuu kugu ciqaabo ama ciqaab adduun ama cadaab aakhiro aniga iskuma aadi karo oo kaama celi karo ee naftaada ilaahay ka gadoo cadaab ka badbaadi yaa safiya safiyoy camata rasuulillaah ee rasuulka ilaahay eedadiis ah waa nabiga eedadiis cabaasay la dhalatay waa safiya binta cabdilmualib safiyadii rasuulka eedadiis aheeday laa uqnii canki xaggaaga kama difaaci karo min allaahi alle xaggiisa xaalu ka ahday shay-an shayna shay ilaahay xaggiisa ka yimid oo ciqaab adduunaba cadaab aakhiraa kaama eli karo ee naftaada ilaahay ka gado yaa faaimatu faaimay faadimadaasoo binta muxamedin inan muxamed ahayd saliinii iweydiiso min maali maalkayga xaggiisa maashiiti waxaad rabto maalka adduunoon hayo waxaad rabto iweydiiso aan ku siiye waa ku sii karaa laakiin laa uqnii kaama difaaci karo canki xaggaaga min allahi alle xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shayn laakiin ilaah ciqaabu kuugu talagalay iyo cadaab kaama difaaci karo haysidhihin inan nabiyaad tahay kayraa meel ku yaalla ee hadda dadaal ha isdhigana dadaal naftaada ilaahay ka gado islaamnimo iyo iimaan iyo daaca bixi si aad cadaab uga badbaado nabigu sidaasuu dhihi jiray sala allahu calay wasalam weligiis u fiirsada hal mar baa allaha ka dhigay dadkii xataa muslimiinta ahaa hal qof oo uu nabigu yidhi aakiro anaa kuu shafeecaya aniga isku kay hallee ma jiro weligiis ma u fiirso hal qof weligiis ma dhihin hal qof weligiis nabigu ma dhihin aakhiro anaa kuu shafeecayo anigay ku kale hadleen barwaaqa meel kuu taalla abubakar ma usan dhihin cumar ma usan dhihin cusmaan ma usan dhihin calina ma dhihin qof kalena ma dhihin ilaahay ii bari qofkii yidhaahdaa ilaahay waa u bari jir laakiin anaa kuu ergeynaye anigaa isku ka-aaminaya adiga kayraan meel ku yaalla hal qof ma dhihin qofka uu janno ugu bishaarayna waa qof ilaahay u waxyooday oo ilaahay yidhi hebel ushaad inuu ahlu jannaya markaasna waa hada diintu dadka gaadsiinaya wax ka mida ah. hebel ahlu janno weey waa leeya waa diinki alla usoo dhiibay marka waxaad isku fiiridaa hadalkaas nabiga sala allahu calay wasalam iyo hadalka dadka gabal ay ku hadlayaan muriidii tamasak bi wakun bi waafiqa axmiika fi dunya wa yowma alqiyaamati waxay leeyihi sheekh abdulqaadir ay muriidii ardaygaygio muriidii tamasak bi aniga igu dheg wakun bi waafiqan waxaad noqotaa qof aniga igu kalsoon axmiika fi dunya adduunyada anaa ku ilaalina wa yowma alqiyamatina anaa ku ilaalina u fiirsada hadalkaas iyo hadalkaa nabigu ma isku meelay ku wadaan ma isku dariiq ay ku socdaan u fiirsado qofka muuminka waxaa la rabaa diinka ilaahay u soo dhibay nebi moxamed sala allahu calay wasalam wax walba inuu ku miisaamo fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi warasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir hadaad ilaahay iyo qiyaamo rumaysantiin ogtiin in qabri idinka dambeeyo wax oo wixii laysku qabto miisaana meeshaan yaalla dii shay laysku qabto makiila mise waa muskiilo mise waa kiliyo rubax waa in la saaro miisaan shay kastoo laysku qabto maxaqabase waa baabil waa in kitaabka alle iyo sunnada nabiga la garab dhigo sala allahu alay wasalam sidaas daraaddeed qur-aanku ma anfacayo qof aaminsan adiga sheekh hebela kuu shafiicayo ma anfacayo habow tarin qur-aanka fiiriya suurat lancaam waandir bihi ladiina yakhaafuuna an yuxsaruu ilaa rabbihim laysa lahum min duunihi waliyun walaa shafiic ilah wuxuu leeyahay qur-aanka nabiga suubana waxaad ugu digtaa dadka cabsanaya oo isla ilaahay ad hortegayda adoo cid kuu ergey karta iyo cid kuu gargaari karta aysan jirin ilaa ilahay ciduu kuu adeejiya waa guuri qul lilaahi shafaacatu jamiican shafaacadoo dhan yaa iskale allah oh, allaha iskale qofka loo shafeecayo nabigu waa shafeecaya sala allahu alayh wasalam ilahay hadduu u dartay uu shafeecaya laakiin yuu shafeecayaa qof ilah u naxariiso ilahy u maaha inuu shafeeci so ma jeed nabigu salى الlahu عalيه wasalam shafaacaة اcudma markuu shafeecayo wuxuu yidhi waan sujuudaya ma ahan inaan leeyahay ilahay o qof hebel badbaadi sujuudan la dhacay markaasaa laleeya ya muxamed irfac raasaka wasl tucda washfac tushafac muxamed madaxa koruqaa waa weydiiso waa laga aqbalaa erge waa laga aqbalaa wax weydiiso waa lagu siinaa wayuxaddu lii xaddan uu yidhi nabigu sala allahu alay slam maaha in la leeyahay ciddaas hata ku soo dhow wuxuu yidhi xadaa la ii samaynaa dadka nuucaasa or u erge alaleeyahy xadkii la ii sameeyaan ku socon qof aan la dhihin u ergee uma ergey karo marka arrinteeda yay gacanta ugu jirtaa allahu rabb alcaalamiin qul lilaahi ashafaacatu jamiica shafaacada dhammaan alla iskale keligiisaana qofkuu doonuu ku karaamaynaya kuu doonana u diriya marka qofku hadduu aaminsan yahay adiga hebelaa kuu ergeynaya qur-aan ma anfacayo wax anfacay lama waandir bihi ladiina yakhaafuuna an yuxdaru ilaa rabbin laysa lahum min duunihi waliyun walaa shafiiq u fiirsada qur-aanka waxaad ugu digtaa dadka cabsanaya oo baqayo walbahaalayo isla ilaad hortegi doonta adoo cid kuu gargaari karta aysan jirin cid kuu ergey kartaa lama jirto cid alla kuu diray wax walbaaba alla kelgiisay gacanta ugu jiraan qofku waliba taas ku xisaabtan wakadalika abubakr weligiis abubakr ma dhihin qof anaa kuu shafiicay weligiis ma dhihin waa abubakr sidiq weligiis cumar qof ma dhihin anaa kuu ergeynay weligiis cali ibn abi daalib qof ma dhihin anaa kuu shafiicay qof walbaa nafsii nafsi u dhahay waana awliyada ilaahay ugu kalama badan ee nabi maxamed u markhaati kacay sala allahu alay sl ahlujanno inay maaha dad la malaynayo iyo waa dad la hubo arrintooda marka qofku waa inuu dariiqaas ku socdaa nabiga sala allahu alay waslm rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuul اlahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalam ra'aa wuxuu arkay rajulan nin rajulkaasoo yasuuqu kaxaynaya badanata neef geel ah nabiga salى اllahu calayh wasalam wuxuu arkay nin kaxaynaya neef geeloo hadyi ah badanada hadda waxaa loola jeedaa hadyi hadyi ayaa loola jeedaa waa xoolaha baydka ilaahay lagu qalo hadyigaa hadyigaas ama waa waajib ama waa sunna haddii qofku mutamatic yahay waxaa waajib ku ah hal neef oo qari ugu yara mid geelana waa qari kara lona waa qari kara hadduu qaarin yahayna neefaa ku waajibaya oo qari duu rabana geel waa qali kara loona waa qali kara laakiin nabigu sal اlahu alay wasalam boqol halaabu qaba asagoo xataa xajka aadina waa diri jiray maasui jiri beytka ilahay lagu qabo marka midkaas qofku iska diraya waa sun midka ku waajibaana waa waajib marka neefkaasa waxaa la idhahdaa badana ana rasuulalahi rasuulka ilaahay sal اlahu alayh wasalam ra'aa macnaha badanatan waxaa loola jeedaa neefka geyla hadi hadi uu kaxaynayo faqaala nabigu wuxuu yidhi irkabhaa kor neefka hadiga kor maadaama hadda aad meel fog u socoto safar tahay gaadiid kasii dhigoo kor qaala ninkii wuxuu yidhi ya rasuulallahi rasuulka allah inahaa badanatu waa hadi neefku waa neef hadiyaho baydka aleenaan ku qalan karaa macnaha wuxuu is yidhi baydka alle neefka maadaama aad u niyeysatay oo ilaahay darkiis adu qalayda ha ku sii nacsin adugu ha ku sii nacsin isle waa iska ilaalina faqaala nabig uu irkabha kor weyla warhooge kor uy weylaka asal waa qofka halaaga ku dhacay laakiin haddeer habaas loolama jeedo waxaa loola jeedaa taqwiya xoojin hadalka la xoojinayo laa uma laka oo kale iyo hooyadaa waaye saasoo kale marka waa kelmado carabtu isticmaalaan oo loo isticmaalo litaqwiyati اkalaam hadalka in la xoojiya loo isticmaalo habaar ma marka nabigu sal اlahu alay slam wuxuu yhi irkab haweynaka war hooga kor fi saaniyati markii labaad u yidhi o saalisati ama markii saddexaad xaafid ibnu xajar fatxubaariga bukhaariga markuu sharxayey waxaa laga qaadanayaa uu yidhi neefka hadyiga in lasii lagu sii nacsiyo la kori karo ama waajib ha ahdo ama sunno ha ahaado ama waajib ha ahaado xaramadu ma weydiin istifsaal ma weydiin ma dhihin ma waajibu kugu yahay mise waa sunno ma dhihin kor uyi marka waa inaan xukunku kala duwnayn oo la kori karo ousan iskhilaafayn xukunka waxaa kaloo xadiidka laga qaataa inuu fatwada mas'alada cilmiga marka dadka loo jawaabayo in lagu ama u degdegin samaynteeda in lagu celceliyo nabigu waa ku celceliyey irkabha irkabha waa ku celceliyey waxaa kaloo laga saa qaadanayaa uu yidhi inay wanaagsantaa dadka loogu yeedho amarka qaadashadiisa in loo degdego amarka nabiga sala allahu calay wasalam amarka ilaahay qaadashadiisa waa in loo degdegoo laga daaqi xaala nabigu markuu leeya waynaka canaantaas waxaa keenay uusan degdegin markii la kor uusan korin marka amarka nabiga salى اlahu alيه wasalam iyo amarka ilaahay qaadashadiisa waa in loo degdego qofka aan u degdegina wuxuu mudanayaa canaan iyo eedayn waxaa kaloo laga qaadanayo dadka waaweyn la raaco culummada madaxda wanaagsan waa in la raaco safarka qofka weynna qofka yar hadduu maslaxadiisa arko waa inuu tuso oo uu yidhaahdo sidaan samee ee uusan fududaysan nabigu waa tusay ninka maslaxadiisii waxaa kaloo laga qaatay bukhaarina uu ka qaatay xadiidkan qofka waqaf hadduu waqfo isagaa waqfay shayuu waqfay maalan ceel uu waqfo ceelkaas waa waqaf muslimiintu waa cadeen isagu waxba ka cadaay ha waxbuu ka cadaay masaajiduu waqfay ha lagu tukado waxba uga tukado waxa weeyaan guriyuu waqfay markaasuu yidhi martibuu ha seexado isagoo ama isagoo musaafir musaafirku ha seexdo isagoo musaafiruu yidhi waa seexana waqafka qofku asagu waqfay hadduu caam yahay waxba uga nacfi kara de mid qaasa lama ogola inaad tidhahdo ana isku waqfay laakiin haddaad dadka ku waqafto aduguna dadkii aad soo geli sifadii haddii lagaa helo waxbaad uga nacfine waqafka caamka waqafka caamka in lagu nacfiyo wey rawa الbخaariي can iبni cabaasin radي الlahu canهuma أna sacd ibn cubaada saxaabiga la dhihi jiray sacad ibnu cubaada radia allaahu canhu tuwufiyat ummuhu hooyadiis ayaa la oofsaday walxaal ayaa la oofsaday huwa isagu qaa'imun canhaa uu ka maqan yahay hooyadiis isagoo ka maqan ayay dhimatay fa qaala wuxuu yidhi markuu yimid sacad yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inna ummii hooyaday tuwufiyad waa la oofsado way dhimatay walxaal ayaa la oofsaday ana aniga haa'ibun aan ka maqanay canaa xaggeeda ayanfacuhaa ma anfacaa shay-un shay in tasadaqtu bihi haddaan sadaqeeyo canhaa hooyo xaggeeda aan ka sadaqeeyo haddaan shay hooyo ka sadaqeeyo ma anfacaa qaala nabigu wuxu uhi nacam nacam waxaa la dhaha as-su'aalu yucaadu filjawaab su-aasha jawaabkaa lagu soo celshaa macnaheedu waxay la mid tahay in in tasadaqta shay-an canhaa fa huwa naaficun haddaad wax hooyadaa ka sadaqaydo waa anfaca qaala wuxuu uhi fa innii aniga ushhiduka waxaan markhaati kaaga dhigaa anna xaa'idii beertayda beerta weydo derdi ku wareegsan yahay anna xaa'idii beertayda beertayda almikraafa oo mikraaf ah waa magac beertu leedahay sadaqatu waa sadaqo calayhaa ay hooyan ka sadaqeeyey hooyan ka sadaqeeyey beertaas afeendadaas dhan hooyadayan u sadaqeey waa sadaqa jaariya xadiidkaas marka axkaamta laga qaadanayo waxaa ka mid ah maydka in wax laga sadaqeeyo inay bannaan tahay maydkuna ku nacfinayo aayadda qur'aan ee ilaah uu yidhi subxaana waan laysa lilinsaani ilaa maa saca insaanka uma sugnaanin ilaa asagoo camal uu sameeyey maahane waa caam ilaa maa saca wuxuu asagu sameeyey keliyuu leeyi wax kale macnaha alaysa lilinsaani waxaa la soo qadarayaa min acami maala waan laysa lilinsaani shayun amase waan laysa lilinsaani camalun waan laysa lilinsaani hawaabun insaanka hawaab iyo camal uma sugnaan ilaa maa sacaa wuxuu isagu sameeyey maahan aayaddaas waa caam mustanaa minhuga caamkaa ayaa laga soo qasiisa ilaa maa sacaa aayaddaas cumuumkeeda xadiidku wuu qasisay marka wuxuuna sheegoo nabigu caddeeyey oo aayaddii cumuumkeedii sunnadii ay qasistay sadaqada maydka laga bixiyo weliba eelkiisu ay ka bixiyaan in maydku ku nacfinayo imaamna isaga wuxuuna yidhaha qofkii raba ha ka bixo marba haddii sadaqa bal waaba ijmaacu yidhahda marka sadaqada maydka hadday weliba eelkiisi ka bixiyaan inay anfacayda xadiisku ku cade oo laga qaadanayo qofka markaa xadiiska waa inuu ka faaidaysto eelkaaga aad wax ka sadaqaydo waalidkaagii aabbaha hooyada ayayda awowga maydka waxyaalaha kaloo anfacaya qur-aanku sheegana ducada ka mida ducada maydka waa anfacayda waana ijmac waana aayad qur-aan in ilaahay loo baryo dambi loo weydiiyo in ilaahay loo baryo oo dembi dhaaf loo weydiiyo qur'aanku in loo akriyaa ma anfacayda culmadu waa isku khilaafsan madhabka shaaficiga ma anfacayda wy imaamu shaafici wuxuu leeyahay qur'aan la akriya ma gaaray may ma gaara imaam nawowi adkaarka waana ku sheegay jamaahiirta shaaficiyana saasay wada mareen waa jiraan qaar shaaficiyaho dambe oo khilaafay oo madaahibta kale qaar ka mida ah raacay imaam axmeda wuxuu qabaa qur'aankuna waa gaara laakiin waa in qofku marka masaa'ilka laysku khilaafo waa inuu yaqaan wax wax lagu kala rajaxo waa inuu yaqaano fiiriya xaafid ibnu kasiir oo culammada shaaficiyada ka mid ah aayadda markuu sharxaya fiiriya wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayh wasalam hal mar ma sheegin mayd qur-aan loo akriyo xataa wax yar ma ishaarin ishaare xataa ma bixin saxaabadiisu weligood ma sheegin mana ishaarin wuxuuna suuraة axqaaf ku yidhaahdaa وama ahlu الsunaةi والjamaaca fayaquuluun kulu ficlin وaqowlin lam yafcalu صaxaaba fahuwa bidcat لannahu low kaana khayra lasabaquuna ilay ahlu suna waljamaaca waxay yidhaahdaan ficil kasta iyo qowl kasta oon saxaabada aan ka sugnayn waa bidco sababtoo ah hadduu kayr ahaa ayagaa u degdegaya ma dhici karto ayagu inay qayrkii ka gaabiyeen dadka ka dambeeyana u dadaaleen ma dhici karto nabiga sal اlahu alيه wasalam wuxuu yidhi wax ilaahay idiin dhoweeyo janno idiin dhoweeya ma jiraan ilaa waa idiin sheeg hal shay oo janno loogu dhawaadaanu sheegi ma jirin hal marna ishaaraya xataa qof kama keeni karo qur-aan meydka loo akriyo maa dhigaya axaadiis daciif iyo been abuura lagama hadlayo way ogolin culamadu hal xadiisa sugan inuusan jirin wax been abuura kama hadlayo soo ma jeedo saxaabadana hal qowl lagama keeni karo been abuur hade waxa wey beenuraad male laakiin hal qowla sugan lagama keeni karo saxaabada bal yaa ka keena tadbiil qaas laba bilood qaas muddoa ah. soo diyaariya yaa keeni kara ma jiro ma keeni karo weligood hal saxaabi oo yidhi maydan qur-aan u akrina hooyadooda dhiman jirtay aabbahooda dhiman jiray qaraabadooda dhiman jiray hal daqiiqa xasalama ku fiirsada xaafid kasirna wuxuu leeyahay qowl kasta iyo ficil kasta oon saxaabada laga hayn ahlu sunna waljamaaca waa bidcayda wuxuu leeyahay alxaafid ibnu rajab fadl cilmi salaf calaa cilmi khalaf wuxuu leeyahay xaafid ibnu rajab wax alla wixii salafku ku ijmaaceen in laga tago waa in laga tago imaamuna shaafici wuxuu yidhahdaa hadal weyn oo qiimo badan wuxuu yidhaahdaa natabicu sunata ficlan ow tarka sunnada nabiga annagu waa raacaynaa wuxuu sameeyey waa samaynaynaa wuxuu ka tegeyna waa ka tegayna sababto ah raacid runa taasa wixii nebigu sameeyey haddaad samaydo waa raacday sooma wixii uu ka tegey haddaad ka wixii uu ka tegay haddaad u dabamaraydo samaydaan miyad raaca maada raaca yaa keeni kara meel nabigu yidhi mayd quraan halloo ah wax keeni kara ma sidaas daraaddeed aayaddan waan laysa lilinsaani ilaa maa saca insaanka uma sugnaanin camalun ilaa maa saca isagu miduu sameeyey maahan wixii daliil ka reebay waa la suga sida maydka sadaqada laga bixiyo sida maydka loo duceeyo sida maydka laga xajiyo sida maydka laga soomo adilaa sheegtay wixii daliil sheego waa la suga waxaan daliil sheegin aayaddaa la agtaagnaana aayaddaa la agtaagnaanay aayaddaa la agtaagnaanay laakiin waxaan rabaa sadaqada inaan wax yar taabto qaara waxay yidhaahdeen war xadiiska fiiriya ayanfacuhaa shay-on waa nakira fii siyaaqi istifhaam tacum shay-untu waa nakiro istifhaam waxa la ydhaha ka horeeya waa hamsada a hamsadaasaa la ydhaha xarfulistifhaam qaacidada usuul fiqigaana waxay leedahay nakira fii siyaaqi istifhaam tacum haddii nakirada istifhaamu ka horeydo waa caam waxay yidhaahdeen wadinkane mayd markuu dhinto xoolo lama qali karo badar lama kari karo beera ha la sadaqeeyo masaajid waxa loogu daro ceel ha la sadaqeeyo shay-on waa cumuumi xaal cumuumka uga saartay badarka la karina iyo xoolaha la qala waa caam ah eh. wardaa soo gelaa badaraa soo gelaa masaajidaa soo gelaa beeraa soo gelaa meeshaan aad ku dhegantihin xal uga fujireen ilaa hay ataloo nakiraan oo caamih aljawaab jawaabtu waxay tahay culammada muslimiintu waxay isla ogol yihiin dhammaan shay unta la sheegaa shay sharciga waafaqsan wey ee culummada ka mid maahan mid qaba shaygu ama sharciga ha waafaqsanaado ama yuu waafaqsanaanayn wax alla wixii mayd loo bixiyo waa la dhagaana culummo qabta ma jirto soo ma culama iska daa xata caamadu ogta waxaan sharci waa fasainsan sadaqa noqoy ha wiil isbaara meeshaas u taallo halkan abtigiis ku dhinta hooyadiia wacday armaandow soo dhiib lacag aan abti wax ugu sadaqayn markaasuu yidhi hooyo waxaan anugu haya xaaraan wey dad muslimiihan ka marooji abti waxba u tari maayaan guriga aad degan tahaa xalaalahe gad ee abti u sadaqee xaaraantaana soo dhiibaan guri ka dhisay hadda ka war isbaaraysu xataba og yahay iska daa qof kale xataa kan isbaaradu u taalla wuxuu og yahay sadaqadu haddaysan sharciga waafaqsanayn may anficmi sooma hadda fiiri salaad hala tukado ajar badanay leeda meeqa daliila sheegay haddana salaadii aan sharciga waafaqsanayn salaad ma noqeen maya marka shay-unta waxaa qaydaya sharciga shaygii sadaqa sharciga waafaqsana maydka waa anfaxa laakiin wixii aan sharciga waafaqsanayn oo nabi maxamed diiday sal اlahu alيه wasalam sadqa noqon sadaqana ma bahan maxaa ka mid ah xoola in la qalaa ka mid maydka ka gadan abu dawuud waxaa ku taalla laa caqra fi islaam diinka islaamka gawrax mayd wax loo qalaa kuma jiro laa caqrana waa nakira fi siyaaqi nafi taxum ah, laa weliba waa ti ugu cumuumka badneed waa midda ku jirta laa ilaha illa اllah laada ku jirta halka islaamka diinul islaam ka mid maahan mayd xoola loo qabo abu ku taala laa aqrab fi lislaam weliba waxaa daba yaalla cabdirasaaq samcaani inuu yidhi gaaladii hore waxay ahaayeen in markii qof dhinto neef lo ah ama neef ariga ay qalaan saasaa daba taala weliba waxa ay ku fasireen oo shuruuxda aad ka arki kartaan abu gaaladaasu waxay u qalayeen qaar ka mida ah, laba qaybood ay ahaayeen aaqile in maydku ku naxsiyo ka warrama waxay dhihi jireen qofka haddii neef loo qalo aakiro marka maxsharka lasoo shirinaa isagoo neefkii saaran umaana maxshar haddaan loo qalin cabkiisu maala waa soo lugayna waar meydkaamiyu lugayne waar meydka hore u gaaladii hore sasdii jirta iri akriya xadiiska akriya iyo shuraaxiisa gaaladana ma banaana dhaqankooda in la waafaqaa xataa niyadda haddaad ku kala duwan tihiin daahirka in laska waafaqa ma banaan iiriya qoraxdu markay soo baxayda in la tukadaa waa xaaraan ilaahayaad u tuki adugu gaaladuna shaydaan ay u sujuudaan waktigaas niyadiinu waa kala duwan tahay lama ogolo xataa iyadoo niyadu kala duwan tahay daahirka inaad iska wa iskaga ekaataan lama ogolo laa caqra fi islaam waxaa yaala saxaabadii nebi moxamed sala allahu calay wasalam jariir ibn cabdillaahi albajari inuu yidhi kunaa nara lijtimaaca ilaa ahli lmarid wa sancata dacaami lahum min anniyaax saxaabadii nabiga haddaan in dadkii laga dhintay loo tago oo la aado ayaguna ay cunto sameeyaan niyaaxan u niqiin ule niyaaxana waa maxay waa kabaairta dunuubta ka midta ah. oo nabigu sal allahu alay slam isnaani fi naasi humaa bihim kufru laba sifo oo dadku ay sameeyaan waa kufri waa camal oo min axmaal اkufaar adacnu fi اnasab wالniyaaxatu cala meyt niyaaxada meydka loo koror diiqo iyo nasabka dadkoo la duro waa dhaqan gaalaad u leyi nabigu sal اla alay slm saxaabadu waxay leeyihiin dadka meydka qaraabadiisa inay cunto sameeyaan tagaan niyaaxo iyo baroordiiqan ka war haddaad tira niyaaxo maahana waa sadaq shayga niyaaxo ayaa sharcigii u ku yimi saxaabada in la raacana waa waajib jannada lagu gala والsaabiquuna اlأwaluun min almuhaajiriina واlanصaar والذiina اتaبcuuهum بإحsaan radia الlahu canهum وraduu canhu وacadda lahum janaatin tajri taxtaha اlأnaam jannada waxaa ilaah u diyaariyey raallina ka noqday saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin iyo dadka raadkooda raaca dadka khilaafana naara alla u ballan qaado waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu huda wayatabic gayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannama wa saa'at masiira ilaahay weyne subxaana watacaala wuxuu naar u ballan qaaday iyo jahannama laba sifo mid ka mida qofkii lagu arko nabiga sal اlahu alay slam qofka khilaafa dariiqiisa iyo qofka khilaafa mu'miniintii aayaddu markay soo degayda mu'miniinta joogayay ahayd waa saxaabada o ayagaa keliya haba joogay markaas muminiinta koobaad waa ayaga soo ma jiro waa ayadu shaafici u dalishaday ijmac muminiintii ka horeysay inaan la khilaafi jirin haddaysan ayagu iskhilaafin hal wada wada mareen ma banaan aduu qowl kale inaad la timi saas u dalishaday ayada soo ma jeedo nabigeena subana sal allahu calayه waslm xadiis اliftira xadiidka abu daawuud iyo tirmidi qaybkooday wariyeen toddobaatan iyo saddex firqo markay ummadu noqdaan toddobaatan iyo laba naar ay muteen hal firqa ay badbaadaydo firqadaas wuxuu ku sheegay nabiga iyo saxaabada dadka raaca oo markii la weydiiyey yay tahay firqadaas nabi wuxuu yidhi hiy alatii taquunu calaa maa ana calayhi alyowma wa asxaabi waa qolada aakhiru zamaanka diinka dhigatoo ku sugnaata aniga iyo asxaabtaydu waxaan ku suganna nabigu saasuu yidhi sala allah alay slam waa waajib in la raaca dariiqooda culummaduna waxay leedahay xadiidkaa karin afarta madoob oo isku waafaqsan yahi mayd markuu dhinto qanaadadiisa cuntada ay sameyn inu niyaaxada minhaajka marka uu kitaabu janaasa dhammaato bal muqmin muxtaajka fiiri xadiidka aan akrinayuu ku dhiga uu leeyahay qanaadadu cunto samayda dadkuna u yimaado cunaan waa niyaa intaas xadiidka soo aroorina waana saxiixu leeya xadiidka fiiriya muqmin muxtaajka markuu juska dhammeeyo markii salaada janaasa dhammaato oo saka bilaaba harto Ah, halkaas marka janaasa dhamaatuu sharxa ku keena afarta madawadna iskula ogoli durduushina ijmaacu ku soo raray aan khilaaf lahayn maanta koobaad cuntada la sameeyo iyo maanta labaad iyo maanta saddexaad iyo maalinka toddobaad iyo afartan marka la joogo iyo sanad marka la joogaana waa isku mid qaara yidhahdeen toddobadii waa dhammaatay maanta sagaalaad noo sameeya war waa isku mid halkiiya joogta barkiiya joogta waxba ma kuu kordhin soo ma jeedi waxba kuma kordhin qofku hadduu ilaahay ka baqayo ma dhici karto xaqa iyo baatilku inay iskaga ekaadaan oo uu kala garan waayo laba shay keliya qofku waa inuu sameeyo qalbiga waa inuu ilaahay baryo ilahay inuu xaqa waafajiyo nabigeena suuban sal اlahu alيه wasalam xadiidka صaxiix muslimka wuxuu leeyahay habeen kasta salaatuleylka markuu u istaagayo ragcada koobaad ducaa iftitaax muxuu ku bilaaba jiray allahuma rabba jibriila wa mikaa'iila waisraafiila faadil asamaawaati waalardi caalim algaybi washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdi man tashaa ilaa siraati mustaqiim ducadaasi ku bilaabi jiray oo macnaheedu yahay inuu ilaahay ugu tawasulo asmaadiisa sifaadiisa rubuubiyadiisa iyo awooddiisa eewiaba rabbiyow dadku markay masale isku khilaafaan meesha xaqa aniga iwaafaji de waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam waa nebi maxamed qofka saas adiga marka nebi maxamed oo ilaah ilaalinayo macsuum ah waxyigu ku degayo habeen kasta wuxuu leeyahay rabbi ilahay dadku markay iskhilaafaan meesha xaqa iwaafaji ducada nabigoo dhanna maxaa ugu badnaa yaa muqaliba alquluub sabit qalbi calaa diini ilaaha quluubta gedgediyo qalbigayga diinkaaga ku sug diinka aad raalliga ka tahay ma ahan diin been beena ilaah kaas qalbigayga kusu qofka marka muuminka ee og in qabri la dhiga isagoo keligiisa waa inuu walwalo oo cabsado oo ilaahay baryo oo uu yidhaahdo ilaahayo marka la iskhilaafo meesha xaqa ay waafaqto waa inuu yidhaahdo labo ilaahi wayna indhuu siiye dhaguu siiye caqlina waa siiye qofkan intaas lahayn mukallaf maaha soo ma jeedin waa inuu xaqa fiiriyo xaq iyo baadil iskuna ekaa karaan soo ma jeedin bal kutubta taalla madaahinta kala duwan hal kitaab hal kitaab oo dhigaya mayd markuu dhinto mayd markuu dhinto xoola ha la qalo ha laga sadaqeeyo hal kitaabay ku taalla keenay hal kitaabay ku taalla soo ma jeed daa la ogaadaa aad ugu ololayn jiray markaasaana kitaabka dhigayaa ku yaalla markaasu masar aan laga helay laa ilaaha illa war masar ibn ada maalin walba laga yimaado malkeena mida laba eefo ta wax ku qorqoru isku laaba yii waa kana haddaan qornay magaciis xataa waa qaldayn iska dha ku yaal laba eefo saas iskugu laha maalin dhow so ma jeed asura kitaabkaasaa maka qor hal kitaab kun iyo afar boqol iyo soddon iyo sagaala ah hijriyadii laga maraa kitaab kutubada muslimiinta ka mid ah waa camalka aad aragteen ee mashriq iyo maqrib soomaaliyu samaydo ma camal yara camalka intaas leegahay boqolaalka lagu dilo maalin walba xoolaad kitaabku ku yaala ilaa waxaad aragteen suuliga la galo dhagaxa sajada la iskaga tiraa kitaabka la soo roga waa ku yaala iska daa neefgeeloo la qale hakee ku taalla ya nin wadaad aa meel gobola tegey markaasuu sunnada ka akriyey dadkii sunnadiiya fahmeen nin macalinahaa joogo siddeetan jir markaasay caama wax ka dhib badan waxay yidhahdeen macalinka xoolahaan aan qali jirnay boqolaalka la lay jiray kitaabka dhigaya waa inuu natusa wadaadku wuxuu macallinkaasa dhiginina kitaab ma hayo macallinka karaameeyo xoola haddaad sii jirteen siiya laakiin diinka alle haddaad fahamtay diinka alle raaca maya daymaynay ee waa kuu keenaynaa adna soo diyaartay kitaabahaga isaguna waa inuu soo diyaariyo kollayba wuxuu hadaad keentaan anugu ma dhihi karo diinan qaraawa uu sheegay anugu diin macallinkii soo waday siddeetan sano jir siddeetankaasna qaraaya oy dhacdo sanadkii kun neef inuu qala hayna bil walba intaasoo goor la qala bishiina halkii mara waxa dhacday afartan la qalo bishiina dhowr goola la qala macallin waxaa la yidhi xoolihii aan qali jirin oo qabuuraha la gey jiray kitaabki dhigaayaan saaka kaaga fadhinno markaasuu yidhi kutubaha haddii laga raadiyo waa laga helaa nabadoonadu dadka qaarkood waa ka caqli badan nabadoonadu aad uga caqli badan maogta wax badanay la kulmaan nabadoonadu waa qatar iska fiiri nin nabadoonaha hadlay wuxuu yidhi macallin hadda kadib wixii kutubaha laga helo ama anaa hela ama adaa hela kaas iga kaadi aniga adig qof hor helaaya lama yaqaani hadda ka hor middaad igu wada itus hayta kutubaha laga hela kutubaha hadda kadib wixii laga helo ama anaa hela ama adaa hela qofka hor helaaya lama yaqaan laakiin hadda ka hor midda igu hogaamayda itusi shib u yihi macalin macalinku wadaadkii marka waa ka naxan macalinka de min sideetan jira oo la rafaadiyey wy markaasuu macalinka hadhiginina kollayba saasay caqlan ula fiicnaatay macalinkiina wuxuu mooday in farg furmay markaasuu allow hana baray war caqlayna noola ficnaadu ha caqlan ay iila ficnay saasaan ku wadayi nabadoonkii markaasu iska calaacalay markaasuu yidhi caqli anaa laydin imaajina mana walid caqli laygu gaadaan macaqan u daba socdeen inuu waxyi ugu wadaan modayo allaa yiri inuu igu hogaamaayan uhaysta ku daba socdo ee caqliga anaa lai soo aadi jiray ma weliga in caqli qof kumac waa idagay marka waryaa waryaa lagu dagi waryaa qabiyaa lagu dhigayaa madow haddeer iska ba hadda iska ba idaa lam tastaxi fasnax maashid dhadan xishoohan waxaad rabto sameen qaana waxay dhahdaa nabigaaba khadiijo u qalay nabiga aba khadiijo ri u qalayba war haddii intaas la helo oo wax dambo isqabtaba lama arkeen ee halkay ku taalla xadiidkaas bal akriya riyaad saaxiibka ku yaalla xadiidkaas markaad dib u fiiridaan qofku wuxuu qancayaa gaayo kala dambaysa wuxuuna ogaanayaa iftira iyo been abuur wax badanuna ku ogaan kara halkan xadiisku fiiriyo xadiidka imaam nawowiba saaxiinku ku wara baabka oo silatu raximku ku keenay wuxuu u baabaystay aabbahaa hooyadaa xaaskaaga hadday dhintaan dadkay jeclaayeen in la xiriiriyo u fiirsada xaaskaaga hadday dhimato xaaskaaga zawjadaada hadday dhimato dadkii adduunka markay joogeen saaxiibbada la ahaa markay dhimatay kadib waa inaad xiriirida adugu markaasuu xadiiska keenay xadiisku wuxuu leeyahy meel ugama jirto carigaa ka keena wuxuu nabigu u sadaqeeyey khadiija meel ugama taalo qofka keeni kara ma jirto dabaxa lahaa ayada darteeda u qalanna meel ugama taalo ee waxay tahay ciddu markay neef kala weliso neef ma qalataan soxoolama qalataan reerku markuu neef qasho annagu wuxuu dhihi jiray hilibkaan u geeya khadiijo saaxiibadii heblo u geeya waktigii khadiijo inoo imaan jirtay khadiijo saaxiibadeedu xiriiraha fiiri sababa war alla ciddu neef qala ciddu neef ilaa dad kastoo muslim meel degan xoolo waa kashan soo maa mar waqlada loo qalaa mar udxiyaa la qalaa mar hiliba loo qalaa hadda ilaahaba noo siiya hilib in loo qasho mar martidaa loo qalaa mar kastoo neef la qasho wuxuu leeyahay hilibkaan waxaad u geydeen khadiijo saaxiibadeed gabadhii saaxiibadda la imaam nawowi wuxuu maxaa laga qaadanaya xaaskaagu hadday hortaa dhimato dadkii saaxiibada u ahaa in la xidhiiyo uu ka hadla xadiiska nabi wax loo sadaqay mada ka hadlayo hal qofoo muslim oo yidhi war ka hadla xadiiska ilaa kitaabkasta xadiiska markuu qoraa baabka uu ka hadlayo ku qora fiiri xadiis salaad ka hadlayo haddaad tiraa soon uu ka hadlayo inaad meel sheegaydo dadkan waa ku arkayn soo maa bal fiiriya xadiiska meeshu ka hadlayo bilahi caleyk halkaas xadiiska qofku wax ku fahmi kara marku arko sida diinta ilaahay loo bedelayo sifadaasuna sifadii yahuudda yuxarifuuna alkelim can mawaadici kelimka meesha alla dhigay ka bedeli jireen ah, waa calaamad khatar ah haddaad aragto qof diinta bedelaya waana wa wax lagu ogaa karo qofku markuu arko diinka alle in laga been sheegayo waxbaa uu caddaa kara laakiin waa inuu u socdaa in dhameelaysan wax u jeedo in dhameelaysan u jeedin wax kama arkaan ee qofku waa inuu xaqdoonayo oo qof soo ducaysay uy masaajidka marka la soo aada maxaa la yidha ma laska soo aada allahuma ajcal fii qalbi nuura wa fii lisaani nuura واجعل في سمع نورا وفي بصر نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا وعشان يلا ما تنور ثم شرط يلا ما تنور وإن قفوا انت اسكو سوى دعيسة وسنسكو سؤال الإنسان فكتابك هرات حسمو سفانا كوي له وكو أخير شرط يلا ما تنور وإن إلهي وديسته in ilaahay indhaha nuur u yeelo xaq ay dhagaha nuur alla u yeelo ay xaqa ku fahmaan qalbiga ilaahay nuur u yeelo ay xaqa u ku fahmo korkiisa ilaahay nuur yeelo hoostiisa ilaah nuur yeelo midig ilaah nuur ka yeelo bidix nuur u yeelo ilahay adiga nuur kuu yeelo lafaha nuurka kaa geliyo xididada nuurka kaa geliyo ilaahay nuur kaaga weyneeyo qabriga alla nuuriyo nuur ma alla ku siiyo adoo intaas kusoo ducaysa ino waad fahmayda ah, laakiin qalbi madow iyo sheeko iyo xanata balaq la soo tiraa waxa wax kugu soconaya mala khayramada ku soo ducayso masjidka anta salaadood masaajidka aad soo aadaydo siday nabiga usoo ducayso sal a nabigaa ku duaysa ku soo ducayso ilaahay baa kuu furay xaqii baailkuna iskuma eg ma dhici karto xaqii baailkan kala garowa ilaahay baad cadaab uma samayn haddii aq baailku isku dhediye xaqii baailku hareer iyo maalin say u kala cadihin u kala cadihin soo ma jeed laakiin qalbigaaga ilaahay ha ka arko inaad xaq doonto indhahaaga iyo dhegahaaga iyo caqligaagana ku raadi wax akri wax dhegayso isku miisaan ilaa xaqa iyo baailku kuu kala cadaadaan markay kuu cadaadaan dhagaha ka furaysa wixii baaila markaa laakiin adoo jaahil hadda dhagaha xirato dee sidaa jahligaagaad ku tegaysa rawa الbukhaariyu can anas ibni malikin radia allahu canh qaala anas wuxuu yidhi qadima rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa soo galay salى اllahu calayh wasalam almadiinata magaalada madiina laysa lahu xaal uusan u sugnaanin khaadimun qaadin uusan u sugnaan u khidmeeya nabiga sal اlahu alيه waslm qadima rasuulullah rasuulka ilaahi ayaa soo galay salى اlahu alayh wasalam almadiinata magaalada madiine laysa lahu xaal uusan u sugnaan lahu nabiga khaadimun adeege isagoon adeege lahayn uu madiine yimi faakada abu dalxa abu dalxa ayaa qabtay uu yidhi anas biyadi gacanteeda abu dalxa anas laakiin anas aabis ma anas aabis gaalnimu ku dhinto ta cararay oo shaam aado kristaan nabaduu ku dhinto marka abudalxa ayaa gacanta i qabtay fandalaqa bi wuxuu ila aaday ilaa rasuulilaahi sala allahu calay wasalam fandalaqa bi waa adoon marka anas markaas waa adoon toban sano jir waa adoon saqiir ah oo toban sano jir fandalaqa bi wuxuu ila aaday ilaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam faqaala abu dalxa wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ina anasan anas hulaamun waa wiil wiilkoo kayisun caqli leh waa wiil caqli leh qofaan caqli lahayn haddaad nabiga u geyno sala allahu calay wasalam oo tiraa waa kuu shaqaynaa ee nabi wuxuu u baahan yahay isaga yaqaan ha wuxuu u baahan yahay iyo wuxuu in loo qabtanaba ma fahmi karo wiil zakiyaal raba caqli badan waa caqliuu leeyahay wiilkaan anasa falyakdumka ha kuu qidmeeyo uli halkaas u ihi xaafidku waxaa laga qaadanaa agoonka agoonka dadka kafaaladiisa haya dadka noloshiisa kafaalo qaaday ama hooyadiisa ahaado ama qof kale ha ahaado waxaa u bannaan inay maamulaan shaqay u diri karaan dadaa la dhihi kara u shaqee waxaa soo qabaa la dhihi karaa laakiin laba shardiyay leeda markaan shaqo loo dira o shaqadaasu inaysan ahayn mid adag oo uu aad uga dhibtoonayo ibnu badaalna shardigaasu ku sheegay sharxa bukhaariga wax oo dhibaya adoonka in loo diro aad u dhib badan maya waxaa la rabaa shaqada asagoo kale qabto in loo diro waa shardi shardiga labaadna waxaa ah in tarbiyadiisii iyo waxbarashadiisi aysan uga baaba haddee nabiga u adeeg markii la yidhi sal allahu calay wasalam nabiga waa midkuu keeni lahaa tarbiyada ugu sarreeyey iyo tacliimta ugu sarreeyey marka tacliim iyo tarbiya seegime laakiin adoonkii haddaad inta qof u shaqee tidhaahdo ama aduu ku shaqaysato ay waxbarashadii ay seegto taasu sax maa labadaas shardiya ilaaha shaqada loo diraana waa inaysan ahayn dhib uusan taxamuli karin waana ka hor istaagin tarbiyadii la rabay laakiin adoonka waa la adeegsan karaa dadka kafaaladiisa haya waa qofna waa dhihi karaa usoo shaqee ayaguna wax waa u dirsan karaa labadaas shari haddii la qaala anas wuxuu yidhi fakadamtu nabigaan u khidmeeyey fi safari safar iyo walxadari nagaadi hadduu safro waa u khidmay jiri hadduu joogoon uu negi yahayna waa u khidmay jiri maa qaala lii nabigu iguma dhihin lishayin shay dartiis shaygoo sanactu aan sameeyey lima shay dartiis muxuu yahay sanacta aad u samayday haadaa shaygan haakada sidaa weligay wax aan u sameeyey nabigu ima dhihin sal allahu alay slam shaygaan maxaad sidaa ugu samayd ah, maxaad shaygaan sidaa ugu samayda weligiis ima dhihin walaa lishayin shay shaygoo lam asnacu aanan samayn ima dhihin lima lam tasnac maxaad ugu samayn diiday haadaa shaygaan haakadaa shaygaas taasna maxay tusaydaa khuluqii nabiga akhlaaq wanaagii akhlaaq wanaagii iyo dhaqan wanaagii nabi maxamed sal اlahu alay wasalam qofka qaadunka ee adiga kuu shaqaynaya inaadan wixii uu sameeyey ku eeday weligiisna dhihin waxaan aad samayday qaabkaan ma fiicnay qaabkan maxaad igu samey wey waxaan ka tagoona samayna maxaa waxaad ku samey weyd ma dhihin maa dhici karto hal mar inuusan wax qalbin anas laakiin waxay tusaydaa nabiga akhlaaq wanaagiisa iyo dulqaadkiisa iyo sabarkiisa sidaasaana la rabaa dadka qaadumiinta in loola dhaqo zawjaadkiina dadka kaloo idin khidmayna qofka kuu khidmaynaya ee dadka kuu galay ee hawsha kuu qabta sadx waxaan lama yidhaha subxaana allah ah, waxa uu sameeyey laguma ceebeeyo nabiga sala allahu alay slam xataa waa loo keeni jiray cunto aan naftiisu rabin weligiis ma ceebayn cunto loo keeno waa maxay waxaan ma dhih hadday naftiisu rabtana waa inuu rabi haddaan naftiisu rabina isku dirqima laysuma diqiy waaa naftaada gab waa iska riixi jir ah. marka hal shay ceeb maaha sidaan sidaanan ka jecela oo sidaana igala fiican waa tala bixina mogta taas dhib male laakiin eebayn maya iyo canaan iyo eebayn maya shukriyaa la waa lagu adeegay shukriyaa lagaa raba ee lama rabo ceebayn iyo eebayn laakiin tala bixin haa sidaan sidaana ka fiican sidaan anuu sidaana ka jeclaada ma dhib male taas waa talabixin waa lagaa faa'iida marka waa wax fiican rawa الbخaariyu can cabdاللaahi bni mascuudi radي الlahu canh qaala cabdالlahi bn mascuud wuxuu yidhi sa'ltu rasuul الlah rasuulka ilaahi ayaan weydiiyey salى الlahu عalayه wasalam qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ayulcamali camalka keebaa afdalu fadli badan camal ilaahay lagu caabudo kaa u fadli badan qaala nabig wuxuu yidhi asalaatu salaadaa u fadli badan salaadaasoo calaa miiqaatiha waqtigeeda ku sugan calaa miiqaatihaana waxaa loola jeedaa calaa awali miiqaatiha salaada awalka laga tukadaa u fadli badan waxaana caddaynaya xadiis cabdullahi mascuud laftigiisa waxa wey lafdiga uu wariyey tirmidi ibnu maaja ibnu khusayme ibnu xibbaan xaakim ayna صaxiix yeeleen tirmidi ibnu khusayma ibnu xibaan iyo xaakim afartuba ay saxiix yeeleen wuxuu leeyahay lafdiga xadiiska afdal اacmaali asalaatu fii awali waktiha salaad waxaa la fadli badan midda laga tukado awalka acmaaloo dhan waxa u fadli badan afdal acmaali acmaaloo dhan waxa u fadli badan asalaatu fii awali waktiha salaad laga tukado waktigeeda marka ugu horayda taas marka waxay keenaydaa dadka muadiniinta ah masaajida ka mas-uulkaa ah, inay ilaahay uga baqaan mas-uuliyadooda muadinku wuxuu leeyahay ajar aad u weyn ajarka wuxuu ku helaana waa shaqo dhib badan waktigu waa isbedela ah, ilaahay baa kala bedela yuliju leyla fi nahaar wa yuliju nahaara fi leyl mararka mararka wati weliba anagu dadka ugu raban waktigaana laakiin haddana waa isbedel salaada casir mararka gobol sideed saac konton iyo afar daqiiqo waa jirtaa waa salaada cas mararka gobolna sagaal saac iyo soddon iyo lix daqiiqay gashaan soddon iyo shan daqiiqo xataa ma jiro maba jiro weli ma gelin sagaal saac iyo soddon iyo shan daqiiqa ma jirto weli ma gelin mararka gobol marka fiiriya haddii uu laga qof iska caadayso sagaal saac iyo rubi adin sagaal sac iyo barna aqil mararka gabal wuxuu adinaa salaadii oonba gelin waxaana la tuka iyadoo gelin salaadaasoo dhanna ma jirto dembigan waxaa iskale muadinka ummadaasoo dhan salaadoodu baa wada isagaa iska mas-uul ilahay hortiisa waana halaagsanaya mararka gobolna salaadiioo gashay sideed saac konton iyo afar daqiiqo macnaha waa labada iyo konton iyo afar daqiiqo galabnimo ayadoo gashay oo wuxuu adimayaa saddexdan iyo iyo labaatanka ama sagaal sac iyo labaatan waa goorma waa waktigii awelkii iyo fadiiladii waada tagtay fadiiladii waada tagtay salaadaha mid aan isbedelin lama arka casirka ugu ugu qatarsan soomaaliya markaan joogno oo asagu waxaa afartan daqiiqu isbedelaa casirka laakiin subxiga subxigu soddon iyo kow daqiiqu isbedelaa oo mararka ugu dambeeya waxa weeyaan tobanka iyo soddon daqiiqo ama se tobanka iyo labaatan iyo sagaal daqiiqo u galaan marka ugu horey marana waxa weeyaa shanta iyo kow daqiiq u galo marka soddon iyo kow daqiiqu isjara inta udhaxaybu ku wareegaa duurkii waa sidoo kale waa isbedela ceshihii waa isbedela maqribku waa isbedela salaadahaasoo dhan muadinka waxaa laga rabaa inuu waktiga la socdo siduu isku bedelo ula socdo mar walba waktigoon gelin waa inuusan addimin haddii kale adinku maba ansaxayo haddii la tukado salaadii on gelina ma ansaxayo waa inuu hubiyaa inuu galay markuu hubiyana fadiiladu dadka yay sheegina waktiga awelka waa inuu aqimaa salaadan adinkii aqin kara intidaac wakti dadka la sugo oo dadku ku yimaadaan waa in loo sameeyo dadka jamaacadana waxaa laga rabaa inay dareemaan waktigu isbedelo ee hadday iska caadaystaan wakti gaara meelaa wakti ugu qoran ya iyaga waktigaas ay iska yimaadaan marna waa soo hormarayaan marna waa soo daahaya mana dhici karto inay jamaacada si saxa u tukadaan waa inay ogaadaan waktigu inu isbedelo oo ayagu wakti kama shaqeeyaane waa inay la socdaan adib ka arrintaas waxay rabtaa shaqo aad u adagay rabtaa wax iska dhawaaqa maaha garofanka iska ag istaag iska dhawaaq maaha adigan uu waktigii la tukan jiray waa la gaari iyo lama gaarin ood adiga saacadtaas iskaga fiirsata waxba macnaa mari taas waa inaad taqaanaa sida wax isku bedelayaan qoraxdaasaa lala soconaya qoraxdaas saacad maaha buuq maaha waa qoraxdaasaa lala soconaya ayadaasaa waktiga laga fiiriya can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bn mascuud sa'altu rasuul allah rasuulka allaan weydiiyey sala allahu calayh wasalam qultu waxaan ya rasuulalahi rasuulka ilaahayow ayulcamali camalkeedaa afdalu fadli badan qaala nabigu wuxuu yidhi asalaatu salaada u badan calaa miiqaatiha calaa awali miiqaatiha waktigeeda ugu hor ay lagu tukado qultu waxaan uma ayu yaa ku xiga qaalana wuxu uhi biru waalidayn labada waalidoo loo samafaloo baarin loo noqdo wax allo waxay ku amraan laba shardiyaa laga fiiriyaa si kale kuma diidi karti koo sharcigu ma ogoli waxaan sharcigu ogolayn hadday ku amraan waa xaaraan inaad adee inaad yeerto laa daacata limakhluuqin fii macsiyati lkhaaliq ilaahay wax lagu caasaa makhluuqa lagama yeelo hadday ku yidhahdaan waa kuu ducaynaynaa maandhow duulaanka baxaya gal reer hebel wax ka soo laa weligeen jumlan kama anaan harin ah, taas waa eber wixii ilaahay lagu caasaay qofna lagama yeelo ilaah wax lagu caasaa qof lagama yeelo waa koo inay waxay ku amraayeen aysan ahayn wax ilaahay lagu caasaa waa shardi shardiga labaad waa inaad awoodo waxaadan awoodin ilaahay kuma saarin waxaadan awoodin hadday yidhahdaan keen eh, hadda ilaahayba kuma karsin laa yukallifu llahu nafsa illaa wuscaha laakiin wax kastood awoodo ilaahayna uusan diidin waajib waxaa kuwa inaad adeecdo waa waajib waxaa la rabaa wanaaggaadu inuu gaaro xooggaaga xoolahaaga caqligaaga taladaada codkaaga macaan waa inuu gaaro ood wax tarto waalidka waxaa la rabaa dulqaad inaad u yeelato oo canaantooda iyo wax kasta aadan cuslaysan laguma cuslaysan jirin haddaad yareeda waxaa la rabaa dhibkaaga inaad ka celiyo oodan qowl iyo ficil midna waalidkaa ku dhigin kelmad ay dhibsadaan waa inaysan kaa soo bixin ah. kelmad ay dhibsadaan waa inaysan kaa soo bixin ilaahay riladiis waxay ku jirtaa labada waarido raalliaanshadooda carada ilaahayna waxay ku jirtaa labada waaridoo kuu carooto waa inaad ogaato ood meel ku qoranto caas waalideyn jannada ilaahay ma galo waa inaad ogaato caas waalideyn jannada ilaahay ma galo caro alla ku dhacdo qultu waxani uma ayu yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi nabigu sal اlahu alayه wasalam aljihaadu jihaada ku xiga fii sabiila jidka alle lagu jihaado in gaalada lala jihaado ilaahay diinkiisa inuu kor noqdana loo jihaado kaasaa ku xigta waa litakuuna kalimat llahi hiy alculyaa waa dirwatu sanaam islaam fasakadtu waan ka aamusay can rasuulilah rasuulka allaan ka aamusay uu yidhi sal اlahu calيه wasalam walow istazadtuhu haddaan ziyaado ka dalbi lahaa oon dhihi lahaa yaa ku xiga yaa ku xiga lazaadani waa ii siyaadi lahaay wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar raximahullah bukhaariga sharixiisa xadiisan wuxuu tusayaa fadliga waalidkoo la weyneeyo iyo acmaasha biriga inay kala fadli badan tahay iyo in hal mar qof culamaa la weydiin karo masaa'il kala duwan iyo in qofka caalimka loo dhimriyo oo laga joojiyo masaa'ilka badan si uusan u daalin iyo siday saxaabadu nabiga u weynay jireen uguna naxariisan jireen xadiiskaana tusaa iyo qofka hanuundoonka in loo naxaysto xaqa la tuso walow qofka hadlaaba hadalku hadhibe ee qofka diinka yaqaan dadka hanuundoonka waa inuu u dulqaato wanaaggana tuso wanaaggana uu tuso sidaas ayaa xadiiska laga qaadanaya sidaas ayaa xadiiska laga qaadanaya wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed